bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وalihi وصaxbihi aجmaciin qala الnaadimu raximah اllahu taعaalى wkul ma qurira lsmi faacili yucطى sma mafcuuli bila tafaaduli fahuwa ka ficli siiqa lilmafcuuli fi macnaahu kalmucطىa kafaafa yktafi wqad yudaafu da ilى smi murtafic macnanka maxmuud اlmaqaasidi اlwaric abniyaة اlmasaadiri ficlu qiyaasu masdari mucada min dii halaathati karadda radda wa facila laasimu baabuhu facal ka faraxin wa ka jawan wa ka shalal wa facala laasimu mithla qacda lahu fucuulu biطiraadin ka ghadaa man lam yakun mustawjiban ficaala aw facalaalan fadri aw fucaala fa awalu lidimtinaacin ka abaa wa thaani liladi iqtadaa taqaluba lidaa fucaalu aw lisawtin washamil sayra wasawtan ilfaciilu ka sahal facuulatun facaalatun lifacula ka sahula alamru wazaydun jazula wamaa ataa mukhaalifan limaa madaa fabaabuhu naqlu ka suktin waridaa wgayru dii halaathati maqiisu masdarihi ka qudisa taqdiisu wazakihi taskiyatan waajmila ijmaala man tajamula tajamala wاstacid isticaadaة ثuma aqim iqaamaة wgaaliba dataa lazim wma yali اlaakhiru muda wاftaxa maca kasri tilwi الthaani mima اftutixa bhamzi wasli kastafaa waduma maa yarbacu fi amhaali qad talamlama musanifka waxaan ku dhex jirnay isimkii faacil iyo siiqat lmubaalaga iyo howsha ay qabanayaan iyo shuruuda loogaga baahan yahay intaasaan hadda soo dhammaynay marka inta waxaan gelaynaa isimkii mafcuul isagana wuxuu kamid yahay min alasmaai alcaamila camal alficli markaasuu wuxuu ku yidhi wa kulu maa qurira wixii loo soo qariray dhammaantood ama wa kulu maa qurira wixii loo soo sugay dhammaantood lismi faacilin loo soo sugay yucطaa waxaa la siiyaa isma mafcuulin isimka mafcuula la siiyaa bilaa tafaadulin ayadoon la kala geynayn fa huwa isimkii mafcuul ka ficlin ou lamid yahay ficilkoo siiqa lilmafcuuli mafcuul loo dhisay ficil mabni lmajhuul ou lamid yahay fii macnaahu uu kala mid yahay mithaalkiisana kalmucطaa kafaafan yaktafi kalmucطaa midka la siinaya kafaafan wax ku filan yaktafi waa ku kaaftoomaya marka hada min baraacati اlmusanif wa qudratihi cala atafanuni fi اlcibaaraat markuu isimkii faacil iyo tafaasiilkii shuruudii uu ku camalfalay buu wuxuu ku yiri kulu ma dukira lismi اlfaacili min alaxkaami wاshuruudi yucdaa lismi اlmafcuuli marka waxaa weeyaan ikhtisaar shadiid wa cibaara baaliga fi dilaala waxa weeyaan haddii ay tahay wuxuu ku camalfalaya saddex nooc inuu noqon karo almujarad min al walidaafa almudaaf almuxalaa bilalif walaam saddexdaas inuu noqon karo sidii isimkii faacil waad ugu qaasanaysaa haddaysan al ku jirin maadi ma falaayo mudaaric markuu xaala istiqbaal iyo xaale iyo istiqbaal markuu yahay keliya u camal fala hadday al gashane fii jamiici axwaalihi wuu samaynaya markaasu wuxuu ku yidhi wakulu maa qurira wixii loo soo sugay dhammaantood lismi faacil loo soo sugo min alaxkaami ah yucta sma mafcuulin isimka mafcuula la siiyaa bilaa tafaadulin markaasuu wuxuu wax yar uu kaga duwan yahay fa huwa isimkii mafcuul ka ficlin la mid yahay ficilkoo siiqa lilmafcuuli mafcuul oo loo dhalaaliyey bmacnaa buniya lilmafcuuli fii macnaahu uu kala mid yahay mithaalkeeda kalmuctaa kafaafan yaktafi fiil hadda haddaad dhihi lahayd aladii yucطaa kafaafan yaktafi isla macno leh waay marka waxaad aad meeshaas ka fahmaysaa isimka mafcuul ficil laasim ee lagama dhiso hadda isimka faacil wuu ka duwan yahay ficilka laasim hadduu yahay hadda qaama waa laasim isim faacil qaaim aad ka keeni kartaa jalasa jaalis aad ka keeni kartaa laakin isim mafcuul lagama keeni karo ficil laasim ah liannahu wuxuu rabaa ficilka majhuulkaa maxuu naaibulfaacil markuu qaadanaya waa markuu mafcuul u gudbay marka waxaad leedahay majluus lama dhahayo maquum ama maqwuum lama dhahayo leesh liannahu ficilka laasim waaye ficilkaas laasimka markii majhuul loo dhisayo xaraf jaar uu ku gudbo u baahanya duhiba bizaydin walujulisa oo kale inaa tira oo in la yidhahdo xaraf jaar inuu ku gudbo waa dhici kartaa laakiin ficil laazim a waay isimka mafcuul waxaa laga dhisaa alafcaal almutacadiya qatala maqtuul daraba madruub samica masmuuc jaraxa majruux ama jariix intaba waa laga dhisi karaa ficilka markuu mutacadi yahay markaasuu ri fahwa isimkii mafcuulka ficlin ou la mid yahay siiqa lilmafcuuli mafcuul oo loo dhalaaliya fii macnahu kala mid yahay oo marka waxa weeyaan ida kaana alficlu yatacaddaa fi اlasli ilaa mafcuulin waaxid waxa waaye isimkiisa mafcuul halkaas mafcuul keliya u qaadanaya haddii daraba zaydun camran hadii haddii majhuul loo baneeyo duriba camrun ala dhihi jiray kanna sidaas oo kale madruubun camrun ala leeyahay camr waa la garaacay oo isimkii siduu haddii ficilka hal mafcuul uu gudbayay halkaas mafcuul naaib faacil looga dhiga loo goday yaa isimka mafcuulne mafcuulkiisa asigana wuu godanayaa saas waay hadda ficilkan musanifka uu kuu miithaaliyey waa ficil yatacadى ilى mafcuuleyni kalmucطaa kafaafan yaktafi almucطaa midka la siinayo naaibulfaacilkii marka waa qadaran yahay huwa aladii yucطaa kafaafan ay huwa a ku qadaran meeshaas markaasuu mafcuulkii labaadna kafaafan baa yimid sidaasuu ujeeda marka waxaad leedahay zaydun mucطan abuuhu dirhaman zaydun mucطan waxaa la sii abuuhu aabihiis dirhaman sidaad u dhihi jirtay ucطiya abuuhu dirhaman fiiri ficilka majhuul haddii loo dhigo labada mafcuul midkiisa hore naaib faacilu ka dhiganaya midka labaadna asoo mafcuulahu imaanaya sidaas oo kale weyaan meeshaan zaydun mucطan abuuhu dirhaman aad leedahay hadduu hal mafcuul qaadanayne halkii mafcuula lagu godaya waa la goda asiga mansuub ma imaanay marka almucطaa kafaafan yaktafi waa kuka yaktafidaas waxaa weyaan almucطaada asha mawsuulada ah yuu khabar u yahay jumladan almucطaa kafaafan silat lmawsuul waa ashi wa sifatu sarixatu silatu al wa kownuhaa bimucrabi afcaali qal waay waqad yudaafu da ila smin murtafic macnan ka maxmuud lmaqaasid اlwaric wqad yudaafu midkan inwaqad yudaafu in loo idaafeeya la arkaa daa midkaano isimka mafcuula ila smin in loo idaafeeyo isimkoo murtaficin macnan xagga macnaha ka godan mithaalkiisana ka maxmuud lmaqaasid alwaric alwaricu ninka waric ahoo xalaal miirashada ah maxmuud lmaqaasidi ulajeedyaalkiisa mid lama hadiyo weeyaan oo meesha u socdo hadda alwaricudaas waa mubtada muakhar ka dhig maxmuudu waa khabarkii markuu khabar noqday kadib wuxuu leey aniga isi mafcuulaan ahay waxaan u baahanay an acmala mithla camali ficli markaasaan leeyahay ficilkan oo xamida ah muxuu u gudbi jiray hal mafcuul halkii mafcuul marka naaibulfaacil ugu dhig maxmuudun maqaasiduhu alwaricu maxmuudu maqaasiduhu saas waa markaa naaib alfaacil u qaatay amalkiisii mafcuul iyadoo saasa ah, waxaa lagu leeyahy midkan waxaa ku banaan in midkii marfuuciisa in loo idaafeeyo oo la yidhahda maxmuudu lmaqaasidi ulajeediyaalkiisa waa la mahadya iyo maxmuudun maqaasiduhu asalkiisa ahayd isimka faacil uu kaga duwan yahay waa isimka faacil mafcuulkiisa loo idaafay karaa faacilkiisa looma idaafay karo masderka laakiin waa loo idaafi karay waqad yudaafu in loo idaafeeyaa la arkaa waa wax yar waa qad ficil mudaaric gashi qad taqliilay faaidaysaa fi lasli daa midkan isimka mafcuula ilaa smin in loo idaafee murtaficin macnan xagga macnaha ka godanoo midkii naaibulfaacilkiisa ahay in loo idaafeeyaa dhici karto macnahan isku mid waay mithaalkeede maxmuud lmaqaasid alwaricu ninka warica maxmuud lmaqaasidi weeyaan asalkiisa maxmuudun maqaasiduhu sidaasay ahayd marka isimkii mafcuul si lama filaan ayaa hoos lagaaga siiyey macnihiisoo dhammaystiran ayb markaasuu musanifku wuxuu iri abniyat lmasaadiri anaawiintaas musanifka inuu u sameeya ilama aha laakiin waxa weeyaan dadkii oo kitaabkan dabcinay unbaa u sameeyey markaasuu wuxuu uri musanifka raximah اllah faclun qiyaasu masdari اlmucada min di halaathatin karadda radda wuxuu ku dhihi rabaa hadda waxaan kuu soo sheegay masdarka mima yacmalu camala ficlihi asmaada inuu ku jiro isimka faacil inuu sidaasoo kale yahay isimka mafcuul marka wuxuu ku leeyahay isimka faacili isimka mafcuulo waa ficilka camalkiisaay qabanayaan aan ku leeyahay seed ku ogaanay horta intaysa ka yimaadaan xaggee laga keenaa markaasuu kuu cadaynayaa ficilki isimkii asmaadii aan kuu sheegay annaha tacmalu camal alficli xaqiiqada sidee looga keena afcaasheedayaa intuu kaaga hadlaya haddii la hormari lahayna waaba kasii fiicnaan lahaydoo horta marka hore abniyat lmasaadir abniyatu asmaai lfaaciliin wamafcuuliin haddii intuu noo sheego markaan masdarkii iyo asmaau lfaaciliin aan garanno kadib markaas uu noo sheegay shaqadoodana way kasii fiicnaan lahayd intana waa idana cagsigaa loo sameeyey marka ficilka masaadirtii buu kaaga hadlaa kayfa nastatiicu an nasuuqa almasaadira min alafcaal markaasa waxaa lagu soo hormariya afcaasha sadexay labay u qeybsantaa afcaal oo thulaathi ah iyo afcaal rubaaci ah khumaasi iyo sudaasi waa masiidin fiihi waay haddii kale iska xisaabo thulaathi rubaaci khumaasi sudaasi ay noqotaa laakiin wax asal eh waxaa laga arkaa thulaathiga saddexdiisa ficil oo facala iyo facila iyo facula ah iyo hal wasanoo oo rubaaci oo faclala ah keli ah yaa yaa yaa asal ah inta kale oo afcaasha ka ah, kulligeed masiidu fiiha khumaasi laba xarafaa lagu ziyaadiyey sudaasi saddex xarafaa lagu ziyaadiyey marka wuxuu kaaga bilaabayaa ficilkii thulaathiga ahay ficilka thulaathiga ana saddex wuxuu leeyahy mabna waa facala iyo facila iyo facula thulaathi intaas weeyaan markaas thulaathigaas sidee masdar looga keenayaa sidaasuu kaaga hadlaya wuxuu ku yihi faclun wasankaas faclun ah qiyaasu masdari mucadaa midkii la gudbiyey masdarkiisa qiyaaskiisa waaye mucadaho min dii thalaahatin saddex u saaxib eh mithaalkiisa karadda radda ah, wuxuu ku leey markaan wasankan faclun ah wuxuu qiyaas u yahay ficil kastoo thulaathi ah oo mutacadi ah cibaara waadixa wuduuxa shamsi fii kabadi nahaar ficilka wasanka facliga ah wuxuu masdar qiyaasi u noqonayaa ficil kasta oo thulaathi ah oo mutacadi a ah. marka aan mutacadi ficil thulaathi mutacadi aan iri waxaa ka baxay faculoo dhan waa baxday liannaha kulaha laazima waay ko facala oo laazimana waa baxday facila oo laazimana waa baxday marka waxaa isugu yimiday facala mutacadigeeda iyo facila mutacadigeeda labadaas hadday mutacadi ilaa mafcuul ay yihiin oysan laazim ahayn yaأtii masdaruhumaa calى wasni faclin qiyaasan wamaa siwaa dalika fahuwa samaaci markaasuu wuxuu ku yiri faclun wasankaas faclun ah qiyaasu masdari اlmucadaa ficilkii la gudbayay masdarkiisa uu qiyaas u yahay min di thalaaثatin mucadaho min di thalaaثatin saddex u saaxib ah mithaalkiina ka radda radda wuxuu kuu mithaaliyey ficilkii oo facalo ahay oo mudacafu lcayn ah radada radada ay ahayd radada facala markaasaa layiri laba mithlayn oo meel ku wada kulmay waa laysku idqaamaya caynti iyo laamti bay dhaceen awala mithlayni muxarakayni fi kalimatin adqim laka mithli sufafi anoo imaa doonto idqaamka markuu kaga hadlay radada marka labadii daal lasgeliy radda marka facala bay iska tahay liannahu xaraf kasta oo mudacaf ah ama shidan fi luga alcarabiya cibaara can xarfayni wa waxaa uu daliil eh qowl llahi tacaala dalika biannahum shaaqu llaha warasuulah waman yushaaqi llaaha suuradaa saas suurat lxashri eh. suurat lanfaal dalika banahum shaaqu llaha warasuula waman yushaaqiq illaha fiir qaafkiyaa lakala furay qaafkii haddii lakala furay laba qaafay soo baxday kulu xarfin mushadad cibaara can xarfayni fi luga alcarabiya saas u qaado marka radda radada ay asalkeedii ahayd waxay ku timid raddan faclan waa isna raddan faclan liannahu raddan ay ahayd faclan rad dan laba daal oo daalka hore uu reeban yahay labadii markaas waa laisdhexgeliy raddan marka faclan ay ku timida sidaas weeyaan marka fiiri daraba ficil muxuu yahay facala laazimi amase mutacadi mutacadi waayo darban faclan aad ku keenaysa akala akala ficil oo facala waayo laazimi amase mutacadi mutacadi akala khubza aad leedahay maxaad leedahay marka aklan qatala facala waay yatacadى walaa laazim yatacadى waxaad leedahay qatlan marka waa kaasa darba darban akla aklan qatla qatlan waxaa lamid e facila oo mutacadi ah fahima adarsa waa ficil oo facila oo mutacadi ah fahman aad leedahay samica almaqaalata mafcuulu bihi qaadataa samcan amina min ashari amnan fiiri marka waa kaasa ficilkii hadduu facalo yahay mutacadi yahay hadduu facil yahay u mutacadi yahay yaatiyaani calaa faclin masdarkeedii marka haddaad aragtid facala oo mutacadi ah ama facila oo mutacadi ah oo faclan aan ku imaanaynin qiyaas ma aha ee samaaci waaye yuxfadu walaa yuqaasu saasaa laga hadla markaasuu ku yiri wafacila laazimu baabuhu facal ka faraxin waka jawan waka shalal wafacila marka waxaa la yidhi war waad noo sheegtay facala oo mutacadi ah iyo facila oo mutacadi ah haday haday laazim yihiinna maxay noqonay waa kanaa marka wuxuu ku yidhi wafacila laazimu wafacila facila hadda mubtada waayo ficilkaas wa facila facila allaazimu ay laasimkahay baabuhu baabkiisa facalun weeyaan mubtadai khabarka saasay ku imaanaysa wa facila allaazimu facilihii laazimka ahay baabuhu baabkiisa facalun weeyaan hadduu facila laasim yahay facalun oo ku imaana mithaalkiisana ka faraxin wa ka jawan wa ka shalal amhiladii waayo waxaad leedahay had dirtaan farixa ficilkaas fiiri farixa waa farxay mafcuul ma qaadan kara laazim waay maadaama facila oo laazim u yahay faraxan facalan ku keen ayib jawiya waa calool gubtay qofka cishqiga markuu ka bataa la yidhahda jawan aad leedahay jawan macnaha waxa weeyaan waa ficilkii wuxuu noqday manquus wa shalla shalla asalkeeda shalila ayay ahayd laba laam oo fii aakhiri kelima dhacday udqima axaduma fi lkhraa shallat yaduhu shalalan aada leedahay shalalan waa kaasa marka facila laazimu yaأti calىa facalin mithaalkiina asaaba kuu raacibo laakiin marka qaarkeed waxaa layidhi haddii uu xirfa ku tusiyo ama wilaayo wuxuu ku yimaadaa ficaalatan uu ku yimaada weliya oo kale hadda fiiri waxuu ku tusinayaa wilaayo weliya wilaayatan alaleey qiyaas waa kaas inkastoo uu yaryahay waxaa lamid eh facila hadday loon ku tusiso midib ayadana waxa weyan waa ka duwantaho fucla ay ku timaadaa waxaad leedahay mathalan eh, xamira xumratan safira sufratan khadira khudratan adima udmatan fiiri afcaashaas facila ida dalat calى lowni laa taأtii calى facali inama taأtii calى fuclati musanifka taas wuu ka tegay ayib waxaa lamid eh hadday ku tusiso calىa cilaaj xaraka iyo iyo wax la qabanaya hadday ku tusiso facila iyadana facalan kuma timaado ee fucuulay ku timaada qadima iyo sacida iyo lasiqa oo kale waay fiiri qadima quduuman sacida sucuudan lasiqa lusuuqan ala leeyahay marka facila laazim musanifka hal wasano u sheegay wahwa alashhar laakiin waxay leedahay awsaan kaloo qiyaasi ah kow hadday ku tusiso xirfa iyo iyo wilaaya taati calaa ficaala kow hadday loon ku tusiso fucla ay ku timaada labo hadday cilaaj iyo xaraka ku fucuula ay ku timaada waxaa lamid ah haddii shay thaabit ee ku tusisane ayadana waa lamid marka saddexdaas wasan midda ugu asharsan oo musanifka kugu sheegay facila marka facila waxay leedahay awsaan arbaca oo qiyaasiya ah haba kala badnaatee facalun iyo ficaalatun iyo fuclatun iyo fucuul afartaas wasan korka xifdi marka facila laazimu waan ka baxnay wuxuu ri wafacala laazimu mila qacdaa lahu fucuulu biraadin kaqadaa wafacala facala alaazimu ee laazimkahay mila qacda xaal uu lamid yahay lahu wuxuu leeyahy fucuulun ou leeyahy biraadin si qiyaasa ah kaqadaa waa mithaalkiisa ah, haddii noola soo sheegay facala oo mutacadi ah iyo facila oo mutacadi ah kuwoodii laazimkaahyuu bilaabay facila oo laazima waa lagu soo waxaa ku xiga facala oo laasim ah facala laasim oo sida qacadoo kale fucuulay ku timaadaa qacada qucuudan jalasa juluusan saasaad leedahay wa facala lafdigaas facala ah facalihii allaasimu ee laasimkaah facalada maanta mubtaday noqotay mithla qacada weeyaane lahu fucuulun ou ku yimaadaa lahu waxau leeyahy fucuul wasnu fucuul biطiraadin qiyaas uu ku leeyahay mithaalkeeda waxaa kamid e ka kadaa macnaha waa jarmaaday waay ka ghadaa fiiri markaan ghadaa guduwan aada leedahay asalkeeda maxay ahayd guduwan fucuulan ay ahayd marka fiiri laba waaw baa kulmay wa awaluhumaa saakin faudqima alwalu fi اthaani fasaara guduwan wa bakara bukuuran wa qacada qucuudan wa jalasa juluusan waa ka facala oo laasim ah yaأti masdaru masdaruhaa qiyaasa calaa fucuul wax weyn waaye hadda daraba duruuban kuma imaanaysa liannahu mutacadi waaye markaasuu musanifku wuxuu ku yiri maa lam yakun mustawjiban ficaala aw facalaana fadri aw fucaala faأwalu lidimtinaacin kaabaa wathaani liladi iqtadaa taqaluba lidaa fucaalu aw lisawtin washamal sayran wa sawtan ilfaciilu ka sahal awsaantan oo kale markaa rabtid inaad ku intifaacda hadaadan xifdinin oo abyaada aadan xifdinin waxa weeyaan sida badan qofkii macnaha fikri iyo amhila laguma keeni kara maanta waad xasuusa kartaa birina way kaa dhumaysaa marka si arrintaas ugu badbaadid waxaad u baahan tahay ina matni min mutuuni eh, annaxwi inaad xifdisid maa lam yakun maa lam yakun mustawjiban ma maa lam yakun haddii uusan ahayn mustawjiban mid waajibsaday facala fucuulay ku timaadaa laakiin hadduusan waajibsanin ficaalan hadduusan ku imaanin aw facalaanan ousan ku imaanin fadri saas ogaawo aw fucaalan ousan ku imaanin waxaa weeyaan wuu awsaan kale u leeyahay kuleeyahay facala facala hadday laasim tahay wasanka mashhuurka ah waa fucuul laakiin mar wuxuu ku yimaadaa calaa ficaalin marna calaa facalaan marna calaa fucaal uu ku yimaada laakiin waa goorma fa awalun midka hore oo ficaalka ku imaanaya lidimtinaacin mid diida u saaxib ah yaa iskale ka abaa oo kale waa mithaalkiisa fiiri ficil facala hadduu diida ku tusiyo laa yaأti calى fucuul inamaa yaأti calى ficaal intaas kali awaay facala laazimu yaأti qiyaasu masdarihi calى fucuul maa lam yadula calى imtinaacin fain dala calى imtinaacin fainahu yaأti calى ficaalin waa kaasa mithaalkiisii waaba ku mithaalay abaa abaa waa diida diida waa mujada imtinaac marka maxay ku imaanaysaa ibaaan ficaalan ay ku imaanay abaa ibaaan sidaasaad leedahay ayib waxaa lamid eh abaqa wuu cararay diidadii ay qeyb ka tahay ibaaqan wa jamaxa waa madaxa adkay jimaaxan facaladii hadday ibaaq ku tusiso ama diidda hadday ku tusiso waxa weeyaan taati calaa ficaalin kaas waa waadix jiddan wathaani midka labaad oo facalaanan ene liladii kiibuu u sugnaaday iqtadaa taqaluban isbadbedelkii keeno wuxuu ku leeyahay facala laazimu in dallat cala ataqalubi falaa yaأtii masdaruha calى fucuul inamaa yaأtii calىa facalaanan sidaas waay waxaa kamid طaafa طaafa asalkeeda طawafa ay ahayd iyadoo طawafa xarfu اlcila taxaraka wa qablahu fatxa fanqalaba ilى alifin طaafa haye طaafa waa ficil laazim ah oona facalo ah laakin maada yadulu calى اxaraka طaafa waa uu طawaafa xowla اkacba a lagu leeyahy waa dhaqdhaqaaqay waay marka masderkeedii awafaanan daafa tawafaanan facalaanan saas waa wajaala waa warwareegtay jawalaanan wanazaa wuu ku booday nazawaanan saasaa laleeyahy waala alqidru halayaanan waa kaa marka facala laazimu in dalat cala taqalubi fayaأtii masdaruhaa qiyaasa calaa ish calaa facalaanan wthaani midka labaad liladii kiiba usula istiqdaatan ayib markaasuu ri ki fucaal ah ku haray markaasuu ku ri liddaa fucaaluna iska leh aw lisawtin fucaalna waxay ku timaadaa facala in dalat calى اdaa aw dalat calى الsawt fainaha fainahu yaأti masdaruha calى fucaal ayib fiiri markaas wuxuu ku leeyahay lidaa jirada waxaa iska leh aw lisawtin fucaalunaa iska leh in dalat facala cala adaa'i aw cala asawt fainahu yaأti qiyaasu masdariha calaa ish calaa fucaal waxaad leedahay mathalan sacala waa ka hadda anigoo kaleo hergabsan waay sucaalan aada masdarkeeda leedahay saclan ma dhehayso faclan ku keeni maysa ayib wazakima wazakama zukaaman ama wazukima zukaaman aada leedahay wa mashaa baطnuhu mushaaan wahaakada marka haddii facala laazimu in dalat calى daa'in aw calى sawtin fainahu yaأtii calى eesh calaa fucaal hadda asigoo macnaha daa ku tusiyey sacala iyo zakama mashaa batnuhu ah kamida cudur waay sawdkina nacab alguraabu nucaaban wa nacaqa alximaaru nucaaqan ama nacaqa araaci nacaqa naciiq u ku yimaada kaas nucaaqan wa azat ilqidru dhirigii baa macnaha yaa dhawaaqay uzaazan marka kaas waxaw sawtka asoo ku tusiyey marka wuxuu ku leeyahay lidaa fucaalun aw lisawtin wa shamala waxaa shamliyey sayran wa sawtan socod iyo sawdne alfaciilu yaa jamciyey ka sahala oo kala waay wuxuu ku leeyahay in dalad facala cala sawt wa cala sayr yaati eesh calaa faciil marka fiiri in dalad facala calaa calى الsawt mumkin an taأtiya calى eesh calى fucaal w mumkin an taأtiya calى faciil wa shamala alfaciilu faciilna wuxuu shamliyaa wuxuu shamliyaa sayran iyo wa sawtan ka sahal oo kale waa sahala alfarasu yani markuu qaylinayo wax u baahan yahay sahiilan alaleeya sawd waay kaas sawd buu keenaya waxaa la lamid ah sayrkii raxala raxiila wa naciiqa wa azat اlqidru aziizan wa sahilat اlkhayru sahiilan sidaasaa leeyahy wa saraka suraakhan wa cawaa cuwaaan wa nahiqa nahiiqan intaasoo dhan waxaa weeyaan facala laazima iska leh facala laazim marka meeqay leedahay faclun maxaa le fucuul dheh fucuul iyo ficaal iyo facalaanan iyo fucaal iyo faciil oo ugu dambaysa shan awsaana qiyaas u ah facila facala allaazimu shan wasanay leedahay laakiin qiyaaska rasmiga oo mashhuurkaa waa fucuul waay kuwa kale waxa weeyaan macaani gaara markii ku tusisay awsaan gaar ku timaada laakiin intaas hadday ka baxda wixii kasoo haray taأti calaa facl calaa fucuul waay sidaasaa laleeyahay marka hadda wuxuu ka soo baxay sida hadda musanifka noo soo sheegay wuxuu ka soo baxay facala iyo facila oo mutacadiyeyn ah eh. facila oo laasimana goonihu kugu sheegay facala oo laasimana goonihu noogu sheegay intaas waa kasoo baxnay marka waxaa noo dhiman facula ila thulaathiga saddex buu ahay facala iyo facila iyo facula faculan oo dhiman markaasuu ku yiri faculatun facaalatun lifacula ka sahula alamru wa zaydun jazula waxaa aad dhiman oo aan aanan ishaarin haddii ay facala ku tusiso xirfa iyo wilaayo waxay lamid tahay facilo oo xirfa iyo wilaayo ku tusisay hadda tajara tijaaratan wa khaata khiyaaطatan aydana qiyaas waay wasankaas marka ficaalatan waxa weeyaan ta baa lagu darayaae kii lixaadou noqonaa marka facala laasimu lix wasan ay leedahay oo midkaasa ugu dambeysa ka soco marka waxaa tihi facuulatun facaalatun lifacula kasahula اlamru wazaydun jazula lifacula waxay leedahay facuulatun iyo facaalatun facula ana waxay leedahay laba oo qiyaas ah ficilka facula hadduu yahay asiga laazim waa fi jamiici tafaasiilihi yaatiya ima calaa facuula wa ima calaa facaala labadaasa labadii waa kuu mithaali ka sahula alamru suhuulatan fucuuladii waay wa jazula alamru jazaalatan facaalatan labadiiba asaa kuu mithaali marka haddii ay wasanka uu yahay facula ficilka hadduu facula yahay yaأti qiyaasu masdarihi ima calى fucuula aw calى facaala ama waxaad dhihi kartaa lfacula laazimu wasnaani qiyaasiyaani axaduhumaa fucuulaة wاlaakharu facaalaة mithaalkeedina ka sahula suhuulatan wa jazula jazaalatan intaas waay marka sahula suhuulatan sacuba sacuubatan caduba waa macaadan cudubatan yaa kamid midka labaad jazula jazaalatan wa fasuxa fasaaxatan wa dakuma dakhaamatan wa baluga balaaqatan wa saruxa saraaxatan yaad leedahay kulligeed waxa weeyaan labadaas wasan yay leedahay facula markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wamaa ataa mukhaalifan limaa madaa fa baabuhu naqlu ka suktin wa ridaa wamaa ataa wixii yimaado mukhaalifan xaal uu yahay kii khilaafsan limaa madaa wixii soo hormaray fa baabuhu naqlu baabkiis soo guurin waaye mithaalkiisana ka suktin waridaa iyo wixii la hal a waay musanifku wuxuu ku leeyahay ficilka haddii uu noqdo ficil haddii awsaantii thulaathiga ahayd wixin kuu soo sheegay waxaan ahayn hadday ku yimaadaan waxa weeyaan waan yuxfadu walaa yuqaasu calaa man nuqila minhu meesheedaa lagu haynaya wamaa ataa wixii yimaado mukhaalifan xaalu yahay mid khilaafsan limaa madaa wixii soo hormaray oo intan owsaan u sheegnay facila iyo facala mutacadiya facla inay ku timaado facala laasimana lix wasan ay leedahay facila oo laasim ane intaasay leedahay aan soo niri facula oo laasimane labadaas wasan ay leedahay wixii kasoo haro thulaathi ah oo abwaabtii aan kuu soo sheegay ku imaan waayo waxa weeyaan fabaabuhu naqlu micnaha waxa weyan yuxfadu walaa yuqaasu caley soo guurin meeshi ninkii laga soo guuri unbaa aa lagu haynaya mithaalkeeda ka suktin wa ridaa fiira haddeen hadda labadan ficil uu ku mithaaliyey ka sakhita wa radya sakhita waa ficil laazim ah ficilka hadduu laazim yahay ou facilo yahay fuclun maku yimaadaa maya markaasay fuclun ku timaday radya waa ficil facilo ah oo mutacadi ah inay radyan faclan ku timaadayd kuma imaanin ridan ay ku timid wasinka waa khilaaf marka waxaa la leeyahay yuqtasaru cala asamaac naqliga saas waay sakhita suktan radya ridan waxaa lamid ah dahaba ah, hadda fiiri dahaba ah, facala waayo oo laazim ah waxaa la rabay inay awsaantii lixdi midka kuma imaana dhahaaban wa inaa calaa dhahaabin bihi laqaadiruun dhahaaban shakara axyaana yatacadaa binafsihi wa axyaana yatacadaa bixarfi jarin shakartuhu wa shakartu lahu shakara shukran fiiri shukuuran fucuul inay ku timaaday ahayd wacaduma eh, cadmuhu aada leedahay laftiisa weynaata cadamatan fiiri caduma waa ficil oo facula ah waxay ahayd inay ku timaado imaa cadaamatan ama cuduumatan labadaas midkood labadiiba kuma imaanin jaxada oo kalaa kamid eh fiiri jaxada waa diiday waa ficil facalahu mutacadi ah jaxada alxaq aladii caleyhi yaa laleeyahy waxay ahayd inay ku timaado jaxdan inay ku timaado laakiin juxuudan ay ku timid facila oo laazim maata mowtan ay ku timid iyadoo facila ah mawita ayay asalkeeda ahayd marka iyadoo facilahoo laazim ah ayay faclan ku timid oo tii mutacadiga ku darsantay wa faaza fawzan wa shaaka shaykhan a lamid facula fiir hadirtaan xasuna xasanan wa qabuxa qubxan wa xasna xusnan iyadoo facula ah yay facaalatana kuma imaan facula laakiin fuclanay ku timiday qubxan iyo xusnan fiiri marka waxaasoo dhan waxa waaye fabaabuhu naqlu bimacnaa yuqtasaru fiihi cala asamaaci walaa yadkhulu fiihi lqiyaas saas waay marka ficilkii thulaathiga sidaasuu kaaga dhameey waxa oo faclun yeeshtay iyo facila allaasim oo facalan ku timid ayadane iyo facala oo laazim oo lix wasan yeeshatay iyo facula oo laba wasan ku timida intaas weeyaan wixii ka soo haray marka waxaa lagu yidhi yuxfadu walaa yuqaasu calayh marka ficilkii thulaathiga intaasaan kaga baxnay waxaan galaynaa markaan rubaacigii khumaasigii sudaasigii ficilkana waxaa weeyaan wa in yuzad fiihi famaa sitan cada ficilka lix ma dhaafo haddii ziyaadou lix ku gaari karaa midka mujaradkana afaruu ku gaari karaa intaas kaliya waa afcaasha markaasuu wuxuu ku leeyahay wغayru di ثalaaثaة maqiisu masdarihi kaqudisa taqdiisu wazakihi taskiyata waajmila ijmaala man tajamula tajamala wاstacid isticaadaة ثuma aqim iqaamata wغaaliba taa lazim inta musanifku wuxuu galay musanifka inta wuxuu nooga sheegayaa dariiqa oo cusub waxa weeyaan inta uu afcaashi iyo awsaanti ku tiri lahay amhiladii buu kaga kaaftoomay bas marka ficilka khayru thulaathiga ah awsaantan uu leeyahay saasuu musanifku leeyahay wa ghayru dii thalaathati mid saddex u saaxib ka midaan ahayn midka thulaathiga waxaan ahayn maqiisu masdarihi masdarkiisa qiyaaskiisa ka qudisa taqdiisu weeyaan waa ka wuxuu ku leeyahay haddii ficilkii ou khayru thulaathi yahay wuxuu kaaga bilaabay asagoo hal xaraf lagu ziyaaday qadasa facala markaasuu ku yidhi facala haddii la yidhaahdo labay kala tahay imaa inay saxiixu laam tahay tafciilay ku imaanay hadday muctalu tahayne tafcilatan ay ku imaanay bas waay facala intaasayba noogaga hartay ficilka rubaaciga oo mudacaful caynka ah oo calaa wasni facala ah wuxuu ku yimaadaa tafciilan iyo tafcilatan hadduu muctalulaam yahay intaas keli ah ka xifdi fiiri markaan wa gayru ثلاثة midka saddexood uu saaxibka midaan ahayn oo ficilka thulaathiga aan ahayn maqiisu masdarihi masdarkiisa qiyaaskiisa ka qudisa taqdiisu weeyaan qadasa ficilkaas facala wuxuu ku yimaadaa tafciilan waxaa lamid e eh, wa kalama takliiman wa takdiiban warkaas waa cad yahay facala had calama tacliiman qatala taqtiilan wahaakada kharaja takhriijan waadix waay ficilka hadduu facalo yahay tafciilu ku yimaada ayib hadduu laamta ka jiran yahayna wazakihi taskiyatan ou kaaga qaatay wazakihi taskiyatan hadda waxay ahayd taskiyan inuu ku yimaado liannahu wasanka qiyaasiga asigaa ya-wato ficilkana ya buu ku dhammaaday laba ya-a kulmaya taskiyan in la yidhaahdo oo labadii ya laysku shido yay ahayd sidii carabta qaarkeeda laga maqlay oo ay yidhaahdeen baata eh, tunasi dalwahaa tansiya kamaa tunasi shahlatun sabiya yani baatat waxay ahaatay tunazi dalwaha tii dhaqdhaqaajiso gidgidiso wadaanteeda tanziyan tanziyan kamaa tunazi shahlatun sabiya sidii gabar yar siday wiil yar u dhaqdhaqaajiso tabar tabardaradeedu ishaaray tanziyan saasay ahayd laakiin luqada fasiixada ah waxa weeyaan markii labadiiya ay kulmeen ya-dii waxaa la gooyay ou ficilka aakhirkiisa ah la gooy markaasu wuxuu noqday taskiyan ou noqday taskiyan naqsigii ku dhacay awgeed cuwida canhu taa almarbuuta taa lmarbuuta tade oo gaabka ah markaasaa taskiyatan la yidhi sidaas weeyaan waa kuu sheegay laba yaay ahayd taskiyan in la yidhaahdo tahqiil baa ka yimid io culays ya ficilka uu ku dhammaanayaa la xadfay marka taskiyan ou noqday wa cuwida can اlmaxduufi bitaai almarbuuطa taskiyatan sidaasaa laleeyahy markaas saasaana qiyaas ah ayib marka waxaa lamid ah laleeyahay ficilka hadduu mahmuus yahayna waa lamid oo waxaad leedahay khaطأa takhtian takhtii'an iyo takhti'atan wa jaza'a tajzii'an iyo tajzi'atan wanaba'a tanbi'atan iyo tanbi'an ficilka mahmuuska kalmuctali xukman laakiin wuxuu kaga duwan yahay kan mahmuuska ah waxaa banaan in wasankii qiyaaska uu ku yimaado oo taqdiisan sida ahayd takhtii'an in la yidhah tajzii'an tanbi'an waa banaan tahay laakiin isticmaalkiisa ma badna midka oo sida asoo muctal in loola dhaqmo yaa badan oo la yidhah markaas takhti'atan taskiya tajziatan tanbiatan in la yidhaahdo ayib intaas waxaan kaga baxnay ficilkii hadduu facala uu ku yimaado laba wasan inuu leeyahay in kaana saxiixa laami facalaa tafciil wa in kaana muctala laami facalaa tafcilatin waa ka baxnay waxaan galnay wa ajmilan ijmaala man tajamulan tajamala wa isqurxi ijmaala man shaksi si isu qurxiyo tajamala isqurxiyo tajamulan isqurxin fiiri markan midna waa masdar mid waa ficil mid waxa weeyaan intibuu ku aruuriyey ficilka haddii uu ku yimaado afcala hadduu ku yimaado ficilka hadduu afcala yahay akhraja adhaba iyo wixii lamid haduu yahay ajmala wa ajmilan ijmaala uu ku imaana ifcaal akhraja ikhraajan wa adhaba idhaaban sidaasuu ku imaanaya ficilkii hadduu afcala yahay ifcaalan uu ku imaanaya akrama ikraaman wa ajmala ijmaalan wa acطaa icطaa'an waadix waay idan hadda wasankii labaad oo hayru thulaathiga aan ku jirna ficilkii afcala haduu yahay masiid hamza waa hamzada lagu ziyaadiyey walidaalika afcala marka lagu leeyahay fiiri fa i cayni laam waa la bedela hamzada waxaa wey waa zaaid sideeda lagu keena wazaa'idu bilafdihi tufi marka afcala hadduu ku yimaado haddii uu saxiix yahay ifcaalan oo ku imaanaya waadix jiddan waay haddii muctalulcayn uu yahay baa ku hartay taas wuu keeni doonaa oo gadaal dambuu ka keeni doonaa oo huma aqim iqaabatan yuu ku keeni doonaa ayib man tajamulan tajamala na waxa weyaan tafacala waay hadda waxaan ka baxnay facala labadeedii eh, maxaan ku ihahdaa nooc waxaan ka baxnay ajmala oo saxiixa afcala oo saxiixa ijmaalan ay ku timaada ifcaalan waxaa lamid e ficilkii saddexaad tajamulan tajamala tajamala ficilkaas oo tafacala ku yimaado masdarkiisa waxaa weyaan tajamulan tajamala muxamadu tajamulan aada leedahay ficilka haddii uu yahay eh, maxaan ku irahdaa calaa wasni tafacala hadduu ku yimaado tafaculan a u qiyaas ah ayib waxaa kuu imaanaya markaan haddii uu muctal yahay tajamala takarama takaruman tajamala tajamulan tacalama tacaluman wahaakada ficil adiga tafacala fiirso tafaculan ay kugu imaanaysaa ayib waxauna yidhi markaa wastacid isticaadatan huma aqim iqaamatan wagaalibatan taa lazim tartiibka musanifka hadda meeshan wa isaga dhex yaacday waxaan soo hormarinaynaa huma aqim iqaamatan fiiri aqim iqaamatan waa afcaladii oo muctalcay noqotay fiiri ficilkan aqaama aqaama asalkeeda aqwama waa istaaji waay ayadoo aqwama marka maxay noqotay ajmala ila baab noqotay iqwaaman inay ku timaaday ahayd markaasay iqaamatan ku timid aqwama ficilkaas hadda fiiri xarfu muctal ah ayaa xaraka leh mid saxiixana waa reeban yahay yunqal xarakatu xarfi lmuctal ila saxiixi qablahu qaafkii reebnaa yaa a fatxadi la siinaya fiiri marka markii waawgi xarakadii laga gooyo la qaado qaafkii la siiya aqa ou noqday waawgi marka saakin ou noqday xarfu cila oo saakina maa qabligiisna fatxa ay tahay qulibat ilwaawu alifan aqaama min majlisihi muxamadan aqaama muxamadan min majlisi aqaama ficil mutacadi waaye marka ficilkii aqaama markay noqotay masderkiina wuxuu yimid iqwaaman ifcaalan oo ku yimid iqwaaman iyadoo ah nafsa ficilkii sida loo celiya loo cilayna iqwaaman waawgii xarfu cile xaraka u haystaa qaafkii araf saxiixan xaraka ma haysto waawgii xarakadiisii qaad ee qaafki gey waawdi alifay isu badashay markii alif isu badashay awalna alif kalaa waawda kasii dambeysay laba alif oo reebanaa kulmaday midii oo qaafka layska xadfay midii ficilka oo wato horeysa waa la xadfay waxay noqotay iqwaaman ayay ahayd iqaaman ay noqotay iqaaman iqaaman markay noqotay naqsiga ku dhacay ta a looga bedelay iqaamatan waa ka marna taadii layska dhaafo waa iqaama salaati in la yidhaahdo aa dhici karto marka huma aqim iqaamatan waxay dhamaystirtahay ficilkii ajmala ijmaalna ay dhamaystir u tahay waxa weyaan ficilka afcala hadduu saxiix yahay ifcaalan oo ku imaana hadduu muctal yahayna ifaalatan oo ku imaana oo cayntiyaa laga goynaya intaas keli a waay markaasuu wastacid isticaadatan oo haddana kuu galay limunaasaba istacid isticaada waxaa weeyaan ficilki isticaada ficil oo sudaasi ah oo eh, caynta ka jiran liannahu ficilka asalkiisa caada buu ahay caada billaahi ficilka cawada buu asalkiisa ka yimid asoo cawada ayaa waxaa waaya waawgii fatxa ka hor martay alifaa loo bedelay caada buu noqday ayib asoo saas ah marka waxaa lagu ziyaadiyey hamzo iyo siin iyo ta marka istacaada istafcala waay iyadoo marka istacwada saasay noqon lahayd istafcala istacwada fiiri marka ciladiyaa kuu timid waawgii xarako haysta oo fatxa cayntii oo xaraf saxiixna waa reeban yahay tunqalu xarakatu alxarfi almuctal ila alcayni qablahu istacwada waawgii marka haddii xarakada laga qaado oo cayntii la kordhigo waawgii alif ay isu badashay istacaada ficilki saasuu ku yimi istacaada masdarkiisina waxaa asalkiisa ahayd isticaadan inuu ku yimaado isticwaadan dhe istifcaalan istikhraajan isticwaadan istifcaalan inuu ku yimaaday ahayd isticwaadan iyadoo ah yaa waxaa leeya waawdaas oo xarakada haysato cayntaa loo gudbanaa horteeda ah isti istaca ay noqotay waawdi bita'kiid waxay isu badashay alif alifti waawdii aliftii isu badashay iyo aliftii waawda ka dambaysa labadii alifaa kulmay labadii alif markay kulmaan midii oo ficilka ugu dambaysay oo masdarka ousan wadanin oo ficilka ou watay alla goyna isticaadan ou noqday naqsigii ku dhacay yaa taa u taaniih loogu bedelay isticaadatan sidaas weeyaan marka wastacid isticaadatan inta wuxuu ula jeedaa ficilka haddii uu yahay ficil oo sudaasi ah oo muctalul cayni ah masdarkiisa meeshuu ka imaan lahay istifcaalan istifaalatan oo ku imaana ool caynti baa laga goynayaa laamtina waa loo baaqiyeela waa soo hormari kaas laakiin booskiisa wamaa yel aakhir mudda waftaxaa buu ku dhex jiraa huma aqib iqaamatan wa gaaliban sida badan daa midkan attaau ta'di lazima waa laasimay midkan wuxuu ku leeyahay ficilka hadduu sudaasi muctalcayn u yahay iyo haddii uu yahay maxaan ku iraahdaa eh, afcala oo muctalulaami ah hadday tahay waxa weeyaan eh, muctal cayn dheh labadaas oo caynta ka jiran sida badan haddii cayntii la gooyay liajli iclaalin sarfiy ta in loo soo bedelo oo tadaas wixii naqsiga ku dhacay loogu bedelo yaa badan in laga gooyana waa la arkaa waatan ku niriya iqaama salaati marka wuxuu ku leeyahay wastacidna isticaadatan ay ku timaadaa thuma aqimna iqaamatan ay ku timaadaa ficilkaas oo isticaado ah haddii uu caynta ka jiran yahay masdarkiisi istifcaalan ku imaan istifaalatan oo ku imaana huma aqibna iqaamatan waqaariban sida badan daa midkan ataa u lazima taadaasna waxa weye ciwad baa loogaga dhigay markaasuu wuxuu ku yiri wmaa yali laakhiru mudda waftaxa maca kasri tilwi thaani mima ftutixa bihamzi waslin kastafaa waduma maa yarbacu fi amhaali qatalamlama wmaa yali aakharu aakhiru mudda mad waftax kordhig maa yali aakhiru aakhirka wuxuu la xariiro maca kasri tilwithaani midka labaad midkuu raacaya hoos dhigiisana ugu dar oo mimaa isim asiga xaggiisa uftutixa lagu bilowday bihamsi waslin lagu bilowday kastafaa iyo wixii lamid ah weeyaan kulu ficlin uftutixa bihamsati اlwasl idaa aradta an taأtiya minhu masdar ifcal bihi maa dakartuhu laka waa maxay hadda istafaadi ka soo qaado istafaa maxaa ugu dambeeyo ya ya-da waxay la xiriirta oo fa'da ah alif horta ku taag kow waxaad aada raacisaa xarafka labaad xarafka labaad midka uu raacayo istafaa hadda fiiri hamsadii kow dheh saadkii laba dheh midka raacaya saadki waaqifay tada waa tadina hoos dhig istifaaan marka ficil kastoo hamsato lagu bilowdo xarafkiisa thaalidka ana hoos dhig midka dambeeya midka ka horeeyana alif ku taag xarafka u dambeeya kan ka horeeya alif ku taag fadi waa fadi alif lagu taagay xarafka thaalidkoo tacdina hoos dhig istifaaan istakhraja istikhraajan istafaa istifaaan sidaasaad ku keenaysaa wixiiba ooba lagu bilowda hamsat lwasli intaasay ku imaanaysaa inalaqa inطilaaqan istafaa istifaaan istakhraja istikhraajan istaxwada istixwaadan wahaakada ficil kasta oo lagu bilowda hamsatulwasli qaacidadaas u raac markaasuu ku yidhi wamaa yali laakhiru aakhirka wuxuu la xariiro hadda fiiri istafaa waxaa aakhirka a yadi yadi waxay la xiriirto fadi ah mudda mad waftaxan kordhig hadii la madano fadi haddii la madan alifaa ku taagma ayib markii lamado aliftaas awal istifaa yaa loo dhigi jira alif ay u dhigmay mad haddii laga dhigo mad macnaha alif bacdaha hamsaa dhacaysa istifaaan madka loo jeeda yani waxaa loo kala bixiyaa alif taaniithi almamduuda iyo alif taaniith almaqsuur isimka mamduud hadii lagu yihahdo yaqacu bacda alhamzati bacda alalifi hamza samaa istifaaan iyo wixii lamid ah wamaa yali laakhiru aakhirka wuxuu la xariiro oo fadi a mudda mad waftaxan kordhig oo marka istifaaan madkii waxaa wey mad waxaa lagala jeedaa alhamzatu alatii taqacu bacda alif ayib maca kasri tilwi thaani maca kasri tilwi thaani midka labaad midka raacay hoos dhigiisana asoo gadaalad ka soo aqrinaysa midka labaad kee waa hadda hamsada kow saadkii labo kee raacay tadiyaa raacaysa tadi hoos dhig istifaaan istikhraajan intilaaqan saasuu waay intaas wuxuu kaaga baxay ficil kasto oo hamsatul wasli lagu bilowdo ama khumaasi ha noqdo ama sudaasi ha noqdee waxaa ula jeedaa iftax iksir thalitha thaalithahu istakraj intuu ka istidha horta kow midka dambou ku dhammaanaya midka ka horeeyana alifku taag istikhraajan sidaas w aliftaasaa la taaga madkaas shardi ma aha in mar kasta hamze ay timaado hadda jiim baa xarafkii ku dhammaaday istifaad hadda hamsadeedii yaa loo bedelay markaasuu ku yihi waduma god maa yarbacu waxa afaraynayo fii amhaali qad talamlama talamlama wixii lamide tafaclala hadduu ficilka ku yimaado siduu ficilka yahay masdarki ka dhig xarafka afaraad lee god hadda fiiri talamlama tadi kow laamti lamo miimti saddex laamta saddex laamta labaada afare laamtaas lee god talamluman ficilkii naftigiisiya masderkii laga dhigay bas waxaa laga bedelay xarafka afaraad ayaa la goday wuxuu ku yiri waduma god maa yarbacu waxaa afaraynayo fii amhaali qatalamlama wixii talamlama lamid ah eh, ficilkii tafaclala ku yimaado masderkiisa isla ficilkiibaa masder u ah laakiin waxaad ka bedelay xarafka afaraad unbaad goday talamlama talamluman sidaasaad leedahay ayib marka sidaasuu musanifku wuxuu kugu sheegay afcaashi ficil thulaathi iyo khumaasi waa kuu sheegay afcala iyo tafacala iyo muxuu kuu sheegay tafaclala intaana waa kuu sheegay marka inta kaloo dhiman waxaa weeyaan ficlaal iyo iyo maxaan ku irahda maxaan irahda faclala iyo faacala ayaa ka dhiman ilan rubaaciga wuxuu leeyahay khumaasiga hal wasan waa istafcala buu leeyahy asiga hamzatulwasliga lagu bilowda khumaasi qeyb kamida iyo sudaasi oo dhan rubaaciga iyo khumaasiga yaa awsaan kala leh awsaantii marka wuxuu noo sheega hadda afcala iyo tafacala iyo tafaacala maya tafaacala waa noo dhiman tahay wuxuu noo sheegay eh, eh, rubaacigii afcala oo saxiix iyo iyo iyo iyo iyo muctal leh iyo afcala oo saxiix iyo muctal leh iyo tafacala iyo ficilka sudaasigo muctalcayn oo istafcala ah oo isticaada uu noogu miithaaliyey iyo tafaclala na waa noo sheegay iyo wixii hamsatulwas lagu bilowdo marka inta ka dhiman hadhowti marankuu koobi doona insha allahu tacaala wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin